saxaabigiisii cuqba ahaa mawaadan arag aayaatin unzilad hadi leyla aayadoo la soo dejiyey xalay aayadihii xalay la soo dejiyey mawaadan ogayn odan arag lam yura lama arag miluhunna ayagoo kale qatu weligeed waa aayado aan lagu soo dejinin laa fi towraati walaa fi اlinjiil walaa fi الzabuur walaa fi الsuxuf walaa fi lqur'aani اlkariim aan la soo dejinin ayagoo kale aayadahaasi waxaa weeye qul acuudu birabbi اlfalq ila aakhiri الsuura waqul acuudu birabbi اnnaas ila aakhiri الsuura rawaahu muslim xagga magangelyada iyo xirsi xidhashada iyo rabbi cuskadka iyo alla kutuugidda iyo kubariga lagu baryo ayado kula mida ma jira hadde qul acuudu birabbi اlfalq min shari ma khalaq ilaa aakhiri suura kulligeed waxaa wey waa magangelyo tacwiidaad iyo taxsiinaad inta wax afuufta inta wax xasada sharka jinka iyo insiga inta wax gunuda habeenka iyo mugdiga iyo dayax dhacay iyo halaqiisa iyo alaabadiisa waxaasoo dhan baa ilaah laga maangalay marka waa suurado laba ah oo gebigooduba taxsiinaad iyo tacwiidaad ah xirsi xidhasho iyo rabbi magangal la magan galo oo la cuskado wey marka wax kula mida ma jiro waa kii ay soo degeen markii nabiga calayhi salaatu wasalaam la sixray nin yahuudi oo dhallinyaro ah oo nabigu u adeegi jiray calayhi salaatu wasalaam ayay yuhuuddu kamaa fi siyar waad garanayseen yuhuuddu ka codsadeen in uu u keeno nabiga timihiisa iyo shanladu ku shanlaysto ilig ka mid ah ilkaheeda dhuudhuuban mid ka mida ah. dadku waxay isweydiiyaan siday yuhuuddu nabiga timihiisii iyo shanladiisa ku heleen wiil yaroo nabigu adaga yuhuudi ah ayaa xogtaa gudbiyo yuhuudi ay isticmaashay ninkaasaa nabiga timihiisii timo dhan ma aha marka la shanlaystee la feedho timaha go ku hadha shanlada ayay dhaheen noo keen shanlada qudhigeedana ilkaheeda wax nooga keen hawshii buu qaaday yuhuud buu u geeyey ninkii labiid ibn casam la odhan jiray shaydaanka ahaa ayaa nabiga sixiray sixir buu ku sameeyey timihii iyo e, garfaadhi jabtay iyo irbad uu mid walba ku muda iyo xadhig dheer oo kooiyo toban meelood uu ka guntay waxbuu isku qoofalay guntin walbana irbad iyo qodax buu ka taagay hawshaa markuu dhammeeyey ceelkii la odhan jiray darwaan ayuu salkiisa dhigay timirta qolofkeeda ama ubaxeeda markuu dilaaco qubkiisaasuu yuu oga dhiga weel iyo gal oga dhiga sixirkii dhagax buu ku xidhay ceelka salkiisuu dhiga nabigu xanuun baa bilaabay qandho xanuun iyo sixru takhyiil baa ku bilowday saddex maalmood markuu nabigu qaabka u xanuunsanaa ayaa riyo ilaahay ku daaweeyey wa ru'ya alambiyaa'i waxyun isagoo jiifa ayaa laba malag u yimaadeen labadii malag baa mid wuxuu yidhi ninkaani maxaa haya hebelow wadaadkan jiifee rasuulka maxaa haya wuxuu yidhi ubba innahu qad ubba waa la sixiray iyagaa isu jawaabaya labada malag baa isu jawaabaya nabigu waa maqlahayaa waa jiifaa maxaa lagu sixiray wixii lagu sixiray iyo ciddii sixirtay iyo sixirku meeshuu yaallo oo dhan kala sheegay nabigu waa kacay caaishuu la hadlay caaisho miyaadan u jeedin rabbiga inuu idaaweeyey oo la ii sheegay wixii ahayey iyo xanuunkaygii iyo sixirkii iyo dhibkii nabigu laba saxaabi buu diray ceelkii baa la tegey biyihii baa laga dhuray oo laga harqiyey salkiisii baa loogu tegey siday malaa'igtu u sheegeen markii la furfuray sixirkii nabigu waa caafimaaday sixirkii marka la soo helayba jibriilna dig soo yidhi labadan suuradood baa nabiga lagu dul akhriyey labada suuradood oo ko toban aayadood matmise maa isku dara labada suuradood ko iyo toban meeqo nabiga loo guntay ko iyo nabiga lagu sixiray iyo aayadihii suuradaha isla ekaaday kutub sir almaghaazi iyo kutub tafaasiir axaadiisna waa ku timi dacfi ku jire aayad walba markuu akhriyo irbad baa faniinaysay guntinna way furmaysay nabiguna mar walba wuxuu dareemaya caafimaad zaa'ida ilaahu xaaladiisii dabiicigeed ku soo laabtay oo caafimaad taam oo waafi ah ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey labada suura marka waa laba suura aad u qiimo badan oo in la badiyo oo la akhriyo oo laisku daaweeyo oo la cuskado ay muhiim tahay وعن أبي سعيid الخdري رضي الله تعالى عنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يتcawd nabigu wuxuu ahaa mid ka magan gala ilaahay min aljaani jinka iyo wa cayni اlinsaani iyo aadamaha carabkiisa iyo ishiisa xatىa naزlat ilaa ay soo degtay almucawidataan labada aayo suuradoodee dadka magan gelinaysay falama nazlataa markay soo degeen labadii suuradood akhada bihimaa labadaas suuraod buu nabigu qaato ilaahay ku baryo isku tufay wa taraka waana ka tago waa iska daayey maa siwaahumaa labada suurad wixii aan ahayne ka soo hadhay rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiidku wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam intaan suuratu lfalaq iyo suuratu nnaas aan la soo dejinin ka hor in badan buu ilaahay baryi jiray oo ka magangeli jiray dhibka jinka iyo dhibka insiga yatacawadu min aljaan ay min shari اljaan jinka sharkiisu ilaahay ka magangeli jiray wa cayni اlinsaan iyo aadamaha ishiisa iyo carabkiisa iyo lisaankiisa iyo cawridiisa ree waqooyiga cawri bay dhahaan waxay idinku isha u taqaanaan bay cawri dhahaan xatى naزlat اlmucawidatan ilaa ay soo degeen labadaas suuradood falama nazlta ahada bihima ay camila bihima nabiga laba suuradood buu qaatay oo ilaahay ku bariyey wa taraka maa siwaahumaa wixii kalena waa iska daayay rawahu tirmidi waqaala xadiiثu xasan وcan abi hurayra radi allahu tacaalى canh ana rasuula اllahi sal lay wslam qaal labada suuradood laba suuradood aad u qiimo badan ha la akhriyo ha laisku daaweeyo dadka xanuunsan ha lagu akhriyo idinku xataa idinku caafimaad qaba ilaahay subxaana wa tacaala ku barya waxa lagu barya rabbi subxaana wa tacaala kalaamkiisa ugu khayr badanoo lagu tawasulo aad u badiya toddoba goor ha la akhriyo saddex jeer ha akhriyo afartan mar walbood badiso caafimaad dheeraada dareemaysaa caafimaad dheeraada dareemaysaa waxyaabaa la tajriibay waxaa ka mida suurat اlikhlaas walfalaq suurat annaas walfalaq saddex boqol saddex jeer ninkii ka akhriya xanuun walbo hayuu nafsiga uu ka caafimaadaya biniyat shifaa niyo xaadira oo joogta ninka ku akhriya iyo jeer adoo weyse qaba qiblada u sii jeeda waanu tijaabinay warka nagu markuu caddaan waayo waanu akhrinaa dad badanna ilaahay waa ku caafiyey isticmaala dad weyse qaadataan nis dambe ood qiblada u sii jeesataan bilaaba mar walbood dhammaysaana ilaahay barya markay suuraddu dhammaato waxa markaa kugu taagan ilaahu saa ka dhe ilaahu sidaa yeel keliya ku tur suuradda sii wad boqol jeer tiri ninkii ku caafimaadana ujuurad waa inuu ii keeno ma isfahan hawsha khayr wey وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن قرآنka waxaa ka midu suubanuhu yidhi suurة suurad alaaثuuna aaya soddon aayadood ah suurad ayaa ka mid suuradu asalkeeda wixii sarreeya ama mansiliya darajada suurada la yidhaahdaa luqada carabeed suuraduhuna waa kala go-an yihiinoo waa mansilo iyo darajo iyo kolba meel la dego wey suuradda kale ka go-an tahay alaaثuuna aaya soddon aayadood ah shafacad u ergaysay lirajulin min almuslimiin suurad soddon aayadooda oo nin muslim ah u ergaysay baa jira oo ilaahay oga ergaysay xataa gufira lahu ilaa loo dembi dhaafay oo ergadeedii la yeelay oo la aqbalay wahya suuraddaasi tabaaraka aladii biyadihi اlmulku wa suuraة اlmulk rawa abu daud wtirmidi qaala xadiiثun xasan w fii riwaayai abi daauud abu daud riwaayadiis waxaa ku yimid tashfacu lisaaxibiha xataa yukfara lah riwaayada abu daud saas wey iyadu tan tirmidi shafacad lirajulin xataa ufira lahu amaa riwaayada abu daauud waxaa weeye tashfacu waxay u shafeca qaadaysaa lisaaxibiha ninka akhriyi jiray ee ku baryi jiray xataa yukfara lah ilaa loo dembi dhaafo abu daawud sidaas weeye xadiidka waxaa kaloo sanadkiisa taxsiiniyey bayhaqi fii kitaabi اlbacثi wاnnushuur waxaa saxiix yeelay alxaafid mulaqin fii kitaabi albadr اlmuniir shaahidna wule min xadiiثi anasin bisanadin صaxiix marka xadiid sugan weeye suuraة اlmulki iyaduna waa suuradaha nabigu odhan jiray calayhi الsalaaة wasalaam sida raajixa xadiidka ku yimid hiy اlmaanicatu wahiy اlmunjiyatu tunjiihi min cadaab اlqabr xadiidka ibn cabaas ayaa waxaa ku yimid nin saxaabi ah ayaa meel bannaanoo daleeda degay teendhu ku dul iskaga dhistay meesha meesha iyadoo teendhada ku dhistay asagu muusan arkaynine show qabri bay ahayd qabri baabba'ay yaa ku yaallay markuu muddo uu meeshii deganaa oo weli uusan ka guurin ile socotuu ahaaye yo wuxuu maqlay hoostiisoo suuratlmulki laga akhrinayo wuu fiiriyey waaba qabri raadkii qabri buu dul degan yahay wuu ka daldashay teendhadabuu fujistay meel kale ku dhejistay suuratlmulki baa la dhammeeyey tabaaraka ladii biyadi اlmulk ilaa aakhir الsuura saxaabigii markuu dantiisa dhammaystay buu soo noqday nabigu u yimid calayh الsalaaة wasalaam wasalaam nabi allow wuxuu yidhi anoo iska socotaa ah meel teendho ku dhista hoostaydunba waxaa laga bilaabay suurat lmulki ilaa uu la dhammeeyey nabi allow wacdari mucjisaan la kulmay buuri nabi wuxuu ihi masaas kadibna maxaad meeshu qabri bay ahayd qabri bay ahayd haa wuxuu idhi hiya almaanicatu wa hiya almunjiyatu tunjiihi min cadaabi اlqabr suurat اlmulki waa suuradaha dadka ilaahay uu kaga badbaadiya cadaabuulqabriga way difaacdaa ninka akhriya cadaabuulqabriga ka maanacdaa fitnat lqabriga bay ka caawisaa tunjiihi min cadaab اlqabr xadkan cabaas tirmida fii jaamicii ku sheega inuu xasan yahay baana raajix ah shaahid min xadiis ibni mascuud iyo maraasiil saxiixa ah walidaalika fadliga suuratlmulka ilaa darteed bay bacdu salaf ku dhaqmi jireenoo intay qubuurta tagaan ku akhriyi jireen sidii wadaadkii la odhan jiray alxasan ibnu aljarawi walaashii baa dhimatay qabrigeedii buu tegey suuratulmulki buu ku dhammeeyey habeenkii dambe ayaa nimay saaxiibbo ahaayeenoo saalixa ayaa riyooday ninkan suuradda ku akhriyey qabrigii walaashii ku dul akhriyey ayay gabadha u timid oy tidhi hebel miyaa ninkan haa walaalkay igu salaan khayr allaha siiyo anoo dhibban buu maalin dhowey suuratulmilk igu dul akhriyey ilaahay baa kurbadii iga fayday waana ii dambi dhaafay asagana igu salaan suuratulmilki marka waa suurad aad iyo aad u qiimo badan nabigu inoo tilmaamay tunjihi min cadaab qabr dadka marka la xabaale la doogay haddaad ku akhriyi kartaan ku akhriya idinka nool la isku daaweeya idinka nool la isku daaweeya aad bay u wanaagsan tahay xanuunaha sixirka jinka isha aad bay daawo oga tahay ayada iyo suurat اljinni suurat اlmulki iyo suurat الraxmaan iyo waaqiciya suurat اlqamar inshiqaaq shantaas suuradood waa min almujarabaat dadkan ku daaweynaa waa laga faa'iidey sirahaygoo dhan baad yaa riyaad saalixiin uu soo saaray marka ma aqaano wax ii dambayn ii hadhi doona almuhim intaa waa kaftani qur-aanka ilahi ha lagu dadaalo وcan abi mascuudin اlbadri radi allahu tacala canhu can nbi sal slm qaal man qara'a biاlaayatayn min akhiri suuraة اlbaqara fi leylaة kafatah mutafaq calayh qiila kafataahu اlmakruha tilka اleyla wqiila kafataahu min qiyaami اlleyl wuxuu uri imaamku abi mascuud albadri waxaa laga wariyaa cuqbat bna camrin inuu nabiga ka wariyey sal qaala wuxuu nabigu man qara'a biاlaayatayn ninka akhriya labada aayadood labada aayadood ee min aakhiri suurati اlbaqara suurat اlbaqara u dambeeya aamana الrasuulu ila yukalifu اllahu nafsa ila wascaha min aakhiri suurati اlbaqara suurat baqara dhammaadkeeda ah fii leylatin habeen gudihii ninka akhriya labada aayadood kafataahu waa ku filaanayaan labada aayadood way deeqayaanoo waa ku filaanayaan muttafaqun calayh kafataahu macnaheedii baa laisku mandhaafayo sheekhu wuxuu yidhi qiila waxaa layidhi kafataahu lmakruuha dhibaatada iyo waxyaabaha aadamuhu koosado ama dhibsado ayay ka deeqayaan kaga filaanayaan tilka leyla habeenka asaga uu akhriyey wa qiila waxaa lamaya kafataahu waxaa laga wadaa kafataahu min qiyaami lleyl qiyaamuleylkii bay kaaga filaanayaan haddaad cajisto oo wirdigaada iyo xisbigaada qiyaamuleylkaada xamili weydo oo habeenka ama cajista mugdo kula tagto oo intaan waagu baryin labada labadaa akhrido waxaa laga soo qaadaya inaad xalay tukatay koo iyo tobankaadii ragcadood soddonkaadii ragcadood labaatankaadii kolba wixii wardiga kuu ahaa wadaaddo kale waxay dhaahdeen kafataahu min ashaytaan waxay dhaheen kafataahu min alaafaat qole waxay dhaheen kafataahu can xisbihi maalin baad lahayd shan juz inaad akhrido ama saddex juz habeen baad xamili weyday labada aayadood akhri ajirkii waxaa laguu qoraya inaad maanta akhriday subacaadii ama saddexdaadii juz aad akhriday niman waxay dhah aafaadkay kaaga filaanayaan niman waxay dhah meye shaydaan bay kaaga filaanayaan wadaadda waxay leeyihiin intuba way kaaga filaan nabigu ma faahfaahinine maxaad idinkuu faahfaahinaysaan u kala qadqaadaysaan kafataahu nin walba muraadku leeyahy kaga filaanayaan waxaa loo ibhaamiye loo ijmaaliye kafataahu waa deeqayaan min kuli makruuh min ashayطaan min xisbihi min qiyaami اleyl ajirkuu doonayey kulli ku xareey mar hadday saalix tahay liljamiic naga daaya tafaariiqda wadaaddaa yidhi marka waa laba aayadoo aad iyo aad u khayr badan oo aad iyo aad nabigu u akhriyi jiray salafku aad u danayn jireen innaga soo mar bacdu salaf inay odhan jireen ruuxa muslimkee xabaalan lagu ariyo abriga alqiraaءaة cinda اlqabr bilowga suuraة اlbaqara iyo dhammaadka suuraة اlbaqara ay aad u jeclaan jireen in lagu ariyo saddexda aayadood aayadda ka horaysa lilahi maa fi samaawaat iyo ayadana qolyahan muaalijiinta dadkay ku daaweeyaan qolyahan mucaalijiinta way ku daaweeyaan waxay kaga daaweeyeen hurdala'aanta dadka hurdala'aantu ay ku dhacday ee keenaha isku dabawada bacdu u buucda ee qabtu ku hay iska daaya markaad adkaaru noom dhammaysataan ood sariirta tagtaan saddexdaa ayood bilaaba lilaahi maa fi samaawaati aamana arasuulu iyo laa yukallifu lahu saddexdaa ayadood israaciya soo bilow haddana dhammee ilaa aad ka seexanaysa wad hurda la garan waay haddaad seexan weydo kutubahaygaad gubaysaan laakiin waa inaad abdirada joojisaan ood salaada iyo khayrka aad ku ficnaataan xanuunnaha sixirka iyo jinka iyo iyo isha ee ku hurdala'aanta keenta ma gareen ba ahay waxba kama jiraan jin maskaxda kaa fadhiya kini wax kuu tari maayo hurdo fiican heli maysid saddexdaa aayadood hal saxa qaadato laba saxa qaadato adugu bilow si tartiiba codka dheer hurdadu tagsiiyaa niyadana ka akhrin maysid sida adkaaru noomka aad u akhriyaan cod mutawasido adugu aad ismaqlayso ruuxa kuu dhowna uusan ku maqlaynin ku akhriya saddex habeenoo u horraysaad yar rafaadaysaa oo ciidankii hudada kuu diidahayay iyo aayadaha dagaalamaya korkaadaa lagu dagaalamaya yar rafaaday adkayso wiigga dhexaad daad hurdo fiican heli weydo haddee waxaan suuradaha aayadaha ka baranay ma aha wey waa hawl kale cudur kalaad qabtaa hindiya aad warka miyaad waa la ogyahay araqa iyo qalaqa iyo hurdala'aantay daawo ka yihiin intaan wax kale la gaadhin laakiin shardigu waxaa weye muddo ma qabsan kartid adkaaruna markaad dhammayso ood sariirta tagto iyagaad bilaabaysaa intaad ka seexan baad wadi laba sac galmagelmayso saddex sac galmagelmayso ha joojina adugu adoo wadaal rabaa inaad khadka ka baxdo waadna ka bixi way fadhiyaa nimanaan ku daawayaa fadhiya reer lamaanga oo watay bacyo muxuu ahaa loo siiyey in lagu seexiyo warka miyaad fahanteen ujuuradu waa idinku badanaysaa dhib ma laha وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum guryihiinna guryihiinna haka dhiganina ha ka dhigina laa tattakhidun waa riwaayo kale maqaabira qubuur ha ka dhigina meelaan lagu tukanayna ha ka dhigina ina shayaana shayaanku waa tacliil inadan hadda meesha ku jirta ciliya faaidanaysaa nabi allow maxaa aad u leedahay laga dhigin ina shayaana shayaanku yanfiru waa ka fiigaa waa waa ka banjoogoobaa min albeyt aladii tuqra'u fii suurat اlbaqara guriga suurat lbaqara lagu akhriyo shayaanku waa ka haada suurat lbaqara bacsata rawaahu muslim xadiidkii anas waad garanaysa wakana arajulu إda qarأa suuraة الbaqرة وآli cimraan jadda fiina wuxuu ihi saxaabigu ninku hadduu suuraة الbaqara iyo aali cimraan qaybo oo uu qabto xifdiyo kuna dhaqmo indhaha anagu ku weynaan jiray waa nin caalimade ah suurat lbaqara iyo alicimraan ninka tafsiirkeeda iyo fiqigeeda iyo naasikheeda iyo mansuukheeda iyo wacdigeeda iyo amarkeeda nahyigeeda xalaasheeda iyo xaraamteeda barta caalim wey jadda fiina ilaa ay wadaadduhu yidhaahdeen iyo aali cimraan kun xugun baa ku jira kun xugun alfu xukmin baa dhex yaalla hawr saalan baa marka hawshaas alfu xukmin caqadiah iyo fiqi ah ayaa dhex yaalla hawl sahlan maaha marka wa kaana arajulu ida qara'a suurat albaqara wa aala cimraan jaddafin ay caduma fii acyunina nin weyn oo culummo ah oo xurmo iyo qadarin mudan baanu arki jirray anas uu kii odhan jiray suurat albaqara marka suurad sahlan ma aha rawahu muslim xadiidkan xadiidkani marka waa axaadiista ay wadaaddaha diida wadaaddaha diida in qubuurta qur'aan lagu akhriyo lagu dul akhriyo ama lagu akhriyo ama meydka la quraamo wadaaddaha diidaa daliishada maxay u daliishadeen waxay yidhaahdeen nabigu wuxuu yidhi guryihiinna ha ka dhigina hee qubuur ha ka dhigina guryihiinna oo maxaa jira qubuurtan qur'aan lagu dul akhriyin bay dhaheen qubuurta ayaa qur-aan ka caaganoon qur-aan lagu dul akhriyin shaydaankuna waa ka cararaa meesha qur-aan lagu akhriyo guryaha caadiga muslimiinta qur-aan baa loo rabaa qubuurtaiyo maqaabirtana qur-aan looma rabay yidhaahdeen wadaadda qaabkaa u daliishaday xadiidka laakiin shuqulkuma laha waxay ku dhaceen maqlad xadiia oo fiqi ah oo la yidhaahdo xadiidka lama daliishado ilaa la jamciyo duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa axmed ibn madini daara qutni khatiib albaqhdaadi asxaab alxadiid oo dhan waxay yidhaahdeen albaabu idaa lam tujmac uruquhu hmm. idaa lam tujmac uruquhu aw uruqahu lam yatabayan alxaafid bn khusayma asagu waa ka digaa wuxuu yaqaanaa waa alistidlaalu bilkhabari almukhtasar waana maqlad khatar ah khabar la soo gaabiyey oo hayru mustaqsan ah inaad daliishato meel xun buu ku dhigaa xadiidka waa inaad uruus horta ururiso intaadan darteed xadiidku wuxuu ka hadlayaa guryihiinna ku tukada salaada sunnadaa guryaha ku badiya faradkana masaajidda geeya qubuurtaan lagu tukanin qabri salaad lalama aado qabri salaad lalama aadee waa loo duceeyaa waa lagu quran akhriyaa qabri salaad laakiin waxaa iskale leh faradna masaajidda uu iska leeyahay hmm. sunnana guryaha guriga aan salaatuleyl iyo raatibo iyo duxo iyo sunnatu shuruuq iyo sunnooyinkaa taqaanin aan lagu tukanin wuxuu ka dhigan yahay kalqabri xadiidka asagaa caddeeyey oo ah laa tajcaluu buyuutakum maqaabir salluu fiiha waa nas laa tajcaluu buyuutakum maqaabir salluu fiiha faina الشhayطaana yanfiru min albeyt اladii tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara markaad salaatuleyl tukanayso ee salaad aad tukanayso salaad maxaad ku akhri qur'aan qur-aanka muxuu samay shaydaan buu dabar goynhayaa waxaa ugu fiicane salaatuleil iyo lagu akhriya salaadaha sunnaha suurat albaqara ugu fiican leanna guriguna way kuu eh, ilaalinaysaa cibaadana waa kuu noqonaysa xadiidkii eh, asaguna zayd bn khaalid ku yimid laa tattakhiduu buyuutakum maqaabira wasjuduu fiiha fii riwaaya laa tattakhiduu buyuutakum مقابر wاtakhiduu fiiha masaajid meelo lagu tukada ka samaysta mixraabku gooni ah meeluu salliguu kuu yaallo haweenka carruurtu ka leexdaan oo ilaahay ku barida gurigu ku yeelo laakiin salaadiya kale ilaaliya qabri xageed ka soo baxdeen qabriga sheehbel baan ku khalwayn yaa kuu dira ducadaa lagu aqbalaa iyo salaad baa lala aadaa idabdarro weytaa iyadu waa diin la'aan waa wasiila ila shirki daraa'ic wey waana diin xumo warka ay sheegeen soomaaliya baa sax oo qabri qori ku tuur mooyeene qorika qaad ma sax ah waa loo taga waa loo duceeyaa waa lagu quraan akhriyaa ilahay baa loo barya waa la iskaga tagaa asaga wax lama moodo waxbaa la taraa mooyeen asaga hee wax looma doonto warka miyaynu fahnay idan nabigu tuu ka hadlay sidaas wey waxaa kaloo xadiidka kale ku yimid salluu fii buyuutikum walaa tajcaluuha maqaabir salluu fii buyuutikum walaa tajcaluuha maqaabir xadiidka macnihiisu waa sidaa qur-aan qabri la saara iyo iyo la saari maayo waa la saari shuqulkuma laha wuxuu ka hadlaya xadiidku ee guryihiinna salaad sunna ee ku tukada oo ku badiya ha ka dhigina ah, hee qubuurta iyo maqaabirtan lagu tukanini warka miyaad fahamtee macnuhu waa sidaa ninkii ku kaldamayna isagay u taalla masaladu marka sidaas weeye wacan ubay bni kacbin radi allahu tacaala canhu qaal habeen dhawood baan hawshaa ka soo hadalay hawshaasi marka masalada qubuurta iyo meydka in qur-aan la saaro lagu akhriyo ah in intii la bombooniyo xadkeeda la dhaafiyo waa khalad tarbiyadu xumayd eed meelo badan meelo ba ka keenteen bay kamid tahay masale fiqiya oo farciyo ah inaad caqadi ka dhigtaan galabta odayaan saaxiibanna isoo wuxuu yidhi qolyihii itixaadka ama ictisaamka waxay leeyihiin wadaadka u xasaana wuu waasha hadda wuxuu marahayaa qubuurta qur-aan baa loo akhrin karaa lagu akhriyi karaa maxaa waalli keenay bal ii sheega idinku culamo allah soomaali halkaas bay maraysa tani yaraantiisa waxa lagu soo loo sheegi jiray waxaan wahaabi ku nahay ahlu tawxiid ku nahaye eh? qabri wax lagu qur lama saari karo masale farciya oo fiqhiya oo madaahibta afarta isku hayaan yo waxaa laga dhigay asal min usuuli addiin min usuuli الtawxiid imaam ahli الsunna waاljamaaca ayaa qaba in qubuurta qur-aanka lagu akhriyo imaam ahli sunna waاljamaaca abu cabdillaah axmed axmed ibn muxamed ibn xambal الشhaybani imaam ahli الsunnati waاljamacati bilaa niزac aniga habeen ka soo sheekaynay waag hor wuxuu dhihi jiray alqirاءaة cinda اlqabri bidcaة markuu ogaado loo cadday inay taabiciin ku dhaqmeen oo saxaaba ku cabdullahi bni cumar uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay alcalaa ibnu lajlaaj taabiciinta ka mid yahay ayuu ka noqday oo waaga dambe uu dhihi jira lagu akhriyo waxaa ka sugan weliba inuu odhan jiray markaad qubuurta tagtaan suurat اlfaatixa iyo aayat اlkursi iyo qulwallo saddexa iyo mucaawidaadko saddextaa ku akhriya ilaahay baa kaga fududayna cadaabulqabrigi wuu amri jiray weliba ida dakhaltum اlmaqaabir faqra'uu aayat اlkursi wafaatixaة اlkitaab wاlmucawidaat ثaلaaثa maraat faina allaha yukhafifu canhum abubakr alkhalaal baa kitaab gooniah ka qoray oo maطbuuca akhriya alqira'aةu cinda اlqabri min a'immati ahli الsunna wاljamaca kutubta xanaabiladay baab gooni a ugu qoran tahay faslun walaa ba'sa biاlqira'ati cala اlqabri wa cinda اlqabr fasal bannaan wey imaam shaafici bay ka sugan tahay habeenhowda idima sheegin alimaam maxamed bnu sabax azacfaraani baa ka wariya xaafibn xajar wuxuu ihi waa riwaaya hariiba laakiin zacfaraan waa nin iqa ah shaaficina way ka sugan tahay laakiin waa qowl qadiim ah haddii la helo jadiid qowl jadiidoo ka soo horjeeda lilimaami fiihi qowlaan fi lmasalati qowlaan haddaan la helinna qowlan waaxidun bule oo ah laa ba'sa biqiraa'ati اlqur'aani cala alqabri wa cinda alqabr anaa kuu sheegaya laa qowla jadiida fi اlmasأala qowl jadiidoo khilaafsanna ma jiro laa yuujad walaa yahbut can الshaafici ibnu taymiya hortay ka maqhraati kacay oo iqtidaa ku sheegay oo yidhi masaladan qabriga qur-aan ma lagu akhrin karaa mise lagu akhrin maayo kalaam shaaficaanu ka hayna ma jiro laakiin waxaa ka hoos baxay riwaayada الزacfaraani oo min ruwaat aqwaal اqadiima ah waa imaam iqo xaafi ah laakiin qowl jadiido kasoo horjeedana ma jiro taabiciin bay ka sugan tahay saxaabay ka sugan tahay imaam ahlusunna waljamaca ka sugan tahay waa masala firciya fiqiya daqiiqa khilaafiya aslu diinna ma aha min almasaa'il kibaarna ma aha min almasaa'il cilaabna ma aha ninkii ku xidhay weli iyo baraana waa mubtadic alwalaa walbaraa iyo hebelbaa lagu goyni hebel baa waashiy hebel baa khaldaninka ku xidhayna waa mubtadic usushan weli u asixin cududiisaan weli adkaanin waa dalaandalahaya waa socodbarad musqulaha iyo boosaniraha laga ilaaliyo yon ku dhicine warka miyaad fahanteen masaa'ilka ha idin yeesheen masalo walba qadarkeeda yaan la dhaafinin bismi illaahi araxmaan balaayaad ummadbaad ku kala jebiseen qunuudkii baad asal diinaad ka dhig ummadbaad ku kala jebiseen imise masalo toban jeer baa idinkala hadlay hawshan hawl aniga igu cusub ma aha fiqi shaafici anugu culubaan ka soo bartay wahaabiya ummadaba fadhiyo inaad fahantaan baan rabaa towxiidna ummadaba fadhiyo ma yaqaanaanba intooda hadda badan mushrikiin bay u badan yihiin warkaa fahma oo soomaalidaaan ka hadlahaya baashu meel kale yaan lala aadin mushrikiin weeye inay mushrikiin yihiinna waa kuu sharxi doonaa masjidka suufiyada ee sheekh cabdiqaadir laga baryo iyo midka ictisaam ee dimuqraadiya looga ololeeyo waa isku xugun haddaad mahado wax fahmayso indhaha kala qaad haddii kale celallaan kuu dirahayaa indhaha kala qaadaan wey masjidka ilaahay khayrkii lagu baryahayo sheekh cabdulqaadir iyo abootooyin lagu tuugayo iyo midka dimuqraadiya looga ololeeyo kee soo isku xugu ma ah ee laga taageersan yahay ee laga dhisahayo ii kala sheega waxay kala duwan yihiin makanna inay cumamad gudun u feeraysan tahay baa yaa kala duwahaya midkana tusbax saalo gille u wato maxaa kala duway ifahansiiya waxaa kala duwaya bism اllaah wsalaatu wsalaam calaa rasuul hadalka ka bilaaba midna in alxamda lilah ka bilaaba waxaa kala duwan sheega ma inuu kan ree macallin yahay kanna uu yahay wadaad hawiyaha kala duwaya ii sheeg ifaansiiya isku mid weeye isku miisaan ba aniga ii saaran yihiin waxyaaba badanoo laydiin sheegi jirin baan idin dhiibayna in la gaadhay war ooma hayne masjidka dimuqraaiya iyo diinteeda looga olcoleeya ayaa ka khatarsan ummadda diinteeda iyo mustaqbalkeeda iyo jiritaankeeda midka cabdiqaadir laga baryo warkaa ma yahay mise mugdi baa saaran ha caddaado ina xuseen aadan wwaashidhaha ama wumiir qabaadhaha hawlii taalla ma ah aad baan u jeclaa in layla wwaasha nabi maxamed baa layidhi wwaasha waa ku farxaaya leannu weli idma taamanin ilaa dhalaan waalan yahay markaan si fiican idiin qaniino oo dhalan uu waalaya markaa anugu marqaamo weeyaba wadaad wadaasha cabdullaahi gurey la odhan jiray waagaan suufiyada ahayd ayaa wuxuu odhan jiray siddeetan iyo lixdii meelaha inayd baan umay siddeet tobadii wuxuu odhan jiray xatradu markay dhabaqdee la isla waayo baan anugu marqaamaa buuri idinku marka la isla helaayo baashu dhaantada iyo xatarada iyo ciyaaraha la ciyaaro marka la laysla helay dadku ku marqaamaan dadka jecel isagu wuxuu ohan jira markii laysla waayey nina agga u dhawaaqo nina agga u dhawaaqay baashu dhabaqdo ayaaba marqaamaa buuri waxaan ka wadaa hadda markaad markaad tiradaan wuu waashay baaban ugu jeclaay leanno inaan runtii idin taabsiiyey baan dareemaya markaasoo kale oonan idiin barbarin oonan xeelaydaysanin ooan wax idiin hagoogin oon marada ka fayday wuxuu wadaadkii reewajeer fasdac bimaa tumar buji buji buu ku fasi fasdac cadde iyo dhalaali baa buji buu asagu nabi allow baasha ah daboolina buji baa laybahaanta buji allah caafiy wadaad reewajeero xanuunsanaan jiray oo masaajidka istaagi jiray magaciis muxuu ah muxusutaan shacli nuur haye wadaadkii daada yaraa Hmm. nin baryar bu aha masaajid mari aad qiimo badnaa jow ma aqaan qolyaha sixray nin qiimo badanoo ahlu tawxiid u ahaa waagi dambu yaraha khafiifay maalima markayuu aayadahaas akhrinaya marka waan u boga qaabka aayadda u fasiray baashu fasdac waxay ku fiicantahay in buji la yidhaahdo marka baashu inaan bujiye baan dareema markaan aad tiraadaan si uu noqday wuu ka daray intaas waa iska eh, hadal tiro weeye masalة qirاءaة الqur'an calى اlmayiti ow cinda اlqabri waa masأla farciya fiqiya masalo weyna ma aha masalo caqadiana ma aha masalo walaa baraa ku xidhan yahay ma aha waa masأala a'immadii sunnada isku khilaafsan yihiin taabiciin ka sugan saxaaba ka sugan kutub salafku ka qoreen marka indhaha kala qaado masaa'ilku miisaan mid wal miisaanka leedahay ha idiin saaraato waad igu khilaafi kartaa laakiin ma dhihi kartid in xuseen aadan he wuu waasha bade saxaabaa waalanaysa oo taabiciin baa waalanaya imam ahl sunna jamaca baa waalanaya imaam dhan waa bidco oranjigay waagi damban uu ka toobad keenay inuu ka noqday oo ka toobad keenayna waxaa caddeeyey abubakar ibn cabdilcasiis qaadi abi yacla waxaa caddeeyey e, e, ibnu qudaama waxaa caddeeyey ibnuqayim baa caddeeyey fii kitaabi alruux baxi dheer buu qira'at alquraan cinda alqabri cala alqabri ku keenay bal wuxuu leeyahay muslimiintu salafan wa khalafan dhaqankoodu wuxuu ahaa ruuxa muslimkee dhintay ama naftu ay hayso in yaasiin lagu dul akhriyo jara camalu lmuslimiina xadiian waqadiima calaa qira'ati suurati yaasiin cala almuctabar idinkuna waa diideen aaraada wadaadaha mucaasiriintu ay leeyihiine sunnada idinka dhigeen wixii khilaafana bidcay idinka dhigeen sidii sheekh oo kale iska ilaaliya ra'yi fiqi wadaadku uu qaadan karo laakiin waa sunno iyo waa bidco masalo wadaad shakhsia ah laga qaadan kara ma oo masalo adilo u baahan dhaqankii salafka in la eego u baahan shay walbana la saaro miisaanka iyo qadarka iyo masaladu leedahay masalada muggeeda yaan la dhaafinin وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر وكنيدي كعب بن مالك كعب بن أبي, أبي بن كعب وصحابي قيمة بدون فقيه أها ومن أعلم الناس بكتاب الله كتشرة أقرأهم لكتاب الله أه أتدري ما أقت أي آية من كتاب الله معك أعظم أي آية آية ديبا ومن كتاب الله كتابك ربك كم ذا oo macaka adugu aad xifsintoodu hayso iyo acdama u weyn baa layidhi su-aal nabigu wuxuu u ubay inuu kitaabka ilaahay maciisa uu xifsan yahay aad buu quraanka u yaqaanay xilligii la noolaa ee nabi maxamed joogay xifdi ahaan ninka ugu xifdi badnaabaa qur-aanka saa salaadaha dhaadheer markuu nabigu tujinaya saxaabada hadday aayad ku istaagto oo loo furi waayo wuxuu odhan jiray miyuusan ubay idinku dhex jirin soo tukannay saaka naba allo wa soo tukaday oo markay aayaddu aad ka tagtay waxaan mooday in la nasakhay ila waa zamnu tashriic weeye yamxu allahu maa yashaa wa yubit lama nasakhayna nabigu waan halmaamay buu ku yidhi marka nin noocaasuu ahaa nabigu waa yaqaan nabiga markaas wuxuu marka tijaabinayaa xifdigiisa wuu arkay iyo suu qur-aanku xaadisu u laakiin wuxuu rabaa fahamkiisa intuu qodan yahay kitaabka rabbiga inuu nabigu mooliyo wuu moolinayaa moolin waad garanaysaa bay ila tahay reer webiga weydiiye qultu waxaan adhi buui allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum wey nabi allow aayat اlkursi wey acdamu aayatin fi kitaab illah wa aayat اlkursi fadaraba fii sadrii buu nabigu yii yuu saxaabigu yidhi nabigu xabadkuu gacanta igaga dhuftay xabadkuu gacantii barakaysnayd igaga dhuftay xabadkuna meeshuu wax degada cilmigu dego shakigana laga saaro wa qaala wuxuuna yidhi waa saxaabigaan soo marray nabi maxamed la amray inuu ku dul suurat lbayina lam yakun baa le ku dul akhri ubay nabi allow maadaa ila maagay mise ilaahay ba i magac dhabay buuhi ma waxaa lagu yidhi suurat lbayina lam yakun ku akhris axad saxaabadaada ka mida saar miyaa lagu yidhi oo markaas aniga ii dooratay allah ku barakeeye mise ilaahay baa imaadayu yidhi ubay ibnu ku dul akhri nab wuxuu ihi ilaahay ku magacaabay anugu kuma maagin suuratulbayina waa lay amray adigaa lagu magac dhabay fa baka wuu marqaami wuu ooyey saxaabigu wuu judbooday ka joogo iyo suu u qiimeeyey rasuulkiisu jecel yahay ayaa aad iyo aad oola weynaata waana shay weyn haddee saxaabigu wey saxaabigu nin saalan ma aha fadaraba fii sadri ninkii marka laga sheekeeyey nabigu uu ka sheekeeyey ruuxa xanuunsada iyo jirada iyo xanuunuhu ajirka ay leedahay fadliga laga helay iyo dembiga lagu dhaafo ninka yidhi weeye ilaahay waxaan ku weydiisanayaa qandho aan iyo marnaba ifaaruqin qandho iyo humro iyo kulayl iyo xanuun aan weligay ifaaruqin baa ku weydiista ilaa aan ka dhimanayo xanuunkaasoon jamaaca iyo jihaad midna iga reebaynin buud maalinka uu ducays ducada laga aqbalay haddaad salaanto qandhaa ku haysa sheekho baa la dhihi jiray bukaan socod buu weligii aha jamacana kama hadhin jihaadna kama hadhin laakiin qandha aan ka tagayn oon daawo lagu kari waayo waa tu asagu ilahay ka barye xaggana wuxuu rabaa inuu jihaadka uusan ka hadhin iyo jamaacaadka ajirkii qandhada iyo xumaddan u socoto innaguna kii habeen dheg laga qabto laga jiifi maayo isbitaal o dhan bu isku maraaya soddon telefonna fadaraba fii sidri laabtayduu garaacay nabigu waqaala wuxuu yidhi laabtu iga taabta wey waqaala wuxuu yidhi liyahnika alcilmu cilmigu ha kuu hambalyeeyo abalmundir ya abalmundir waa kunyo kolkoolin wey rawaahu muslim cilmigu ha kuu hambalyeeyo cilmigu qalbigeeda ha dego nabigu cilmi u qoray marba haddaad garatay acdamu aayatin fii kitaab inay aayatulkursi tahay anoon kuu sheegin waxaa tahay way faqiih likitaab illaah in kitaabka ilaah yaqaan maxaa yeele aayaddu sifaadka ilaah iyo asmaadiisay asal u tahay toddobiyo toban damiir mise lixiyo toban damiiroo alla u ku jira aayad culus weeye qur wuxuu ku kala fadli badan yahay bixasabi madluulihi cidamu اlaayati waa manuuطun bicidami madluuliha aayaddu waxay ka hadlaysay ku saabsan tahay bay ku qiimaysan tahay xagga fadliga qur-aanku kulligii waa fadli badan yahay waa kalaamu rabbi اlcaalamiin laakiin waa kala sarreeyaa siday rusushu u kala sarreeyaan maxaa yeelay kala sarrayntiisna waxay ku xidhan tahay kolba aayaddu waxay ka hadlayso weynankiisa suuratu اlfaatixa waxay ku xoog badnaatay oo acdamu aaya suuratin fii kitaab u noqotay macnahay xambaarsan tahay kadalika aayat اlkursi waxay u noqotay acdamu aayatin fii kitaab اllah macnahay ka hadlayso towxiidka ah oo aslu diinka ah oo ilaahay tilmaantiisa subxaanaه wa tacaala iyo tanziiha taqdiiska ku jira aayat اlkursi qur-aanka meel kale kuma jiro alxayu اlqayuum laa ta'huduhu sinat walaa nawm meel kale kuma jirto oo saa isu saaran kuma arkaysid kitaabka ilaahay ifaatulkamaal oo dhan baa loo sugay ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaatu naqsi iyo cajzi iyo dacfi o dhan ilahay waa laga takoro waa laga hofay marka suuraddu suurad noocaasa weeye e, cafwan aayaddu aayad noocaasa weeye waxaa la socotay axmed riwaayadiisa wاladii nafsii biyadi ina laha lisaanan وashafatayn tuqadisu اlmalika cinda saaqi اlcarsh aayat اlkursi waxay leedahayoo rabbi u sameeyey carab iyo laba bishimood carsh الraxmaan lugtiisa carshuraxmaan lugtiisa ama tiirka carshuraxmaan hoosta ilahay ku xusta rabbi ku weynaysaa tuqadisu اlmalik allah boqorka ah cinda saaqi اlcarsh aayad aad iyo aad u wan weeye idan waa suurado goona ah, iyo ayado goonoo la tilmaamay in la badiyo la ahriyoo lagu dhaqmo laisku daaweeye wa can abi hurata radi allahu tacaala canh qaala abu hurere wuxuu yidhi wakalanii rasuulullah rasuulka ilah wuxuu ii wakaasho ii xil saaray bixifdi zakaati ramadaan in zakada ramadaan aan ilaaliyoon uruuriyo waa sakaatulfitrigi maalin ka hor bishu intayn dhammaanin ramadaan iyo laba maalin ka hor baa la uruurin jiray kadibna meel baa laiskugu keeni jiray kaas la qaybin jiray bal inay maalmo qabaataa laga yaaba oo lasii hayo abu hurera nabig wuxuu u wakaashay marka zakadaas inuu meel ku urursho xaggana uu waardiyeeyo fa aataanii aatin waxaa ii yimid mid guuraynaya mid imanaya soconaya fajacala wuxuu gudagalay aatigii ii yimid waa jine shaydaan weeye yaxu min aacaam raashinka inuu qaadanayo raashinkii la karoorayee buur dhuubay ayuuba ku guranaya go'iisa ama maro ku guranaya ee karoorka laga dhigay faahadtu ninkii baan qabtay buu ii yimid faqultu waxaan la arfacannaka walle waxaan kuu koryeelayaa kuu geynaya ilaa rasuulilah rasulka ilan tug wey saariq weeye nabi maxamed baan kuu geymay si gacanta lagu gooyo qaala wuxuu idhi innii muxtaajun waan baahanahay faqiir baanahay baniyorta kow faqiir baanahay faqnad waxaa ii dheer wacalaya ciyaal maxasii caruurna waa isaaran yihin xilkoodii oo saaxiibu ciyaal baan ahay wa bii xaajatun shadiida asal faqiir baan ahaa caruurna mas-uuliyaddoodu baa isaaran haddana nafbaxaal baan ahay buui bal suu calaacalayda shaydaan waa wa bii xaajatun shadiida wuxuu sheegtay inuu faqiir asalkiisi yahay saaxiibu yahay hadana xaaladdu ayba ka dartay wa bii waxay ahay xaajatun baahi shadiidatun daran fakhallaytu canhu abu hurr waa u naxariistay danqaday bal laa yaram laa yuram buu yidhi uu sii daayey fakhallaytu canhu ka wareegay buui wadadiisii faasbaxtu waan waabariistay faqala rasuul اllah rasuulka ilahi bay asaarkeed nabiga wuxuu ihi ya hurayra maa facala asiruka albaarixa xalay ninkaad kafaalateed qabatay muxuu sameeyey warkiisa waa la hayaa rabbulcaalamiin u sheegay jibriil baa xogta siiye cala abu hurayre shaydaan xariifay xalay saleen abuurina waa la kaartooyey waa loo gembiyey waa laga baxsaday maxaa lagaga baxsaday faqiir baan ahay saaxibu ciyaal baan ahay waa bannaanka itaal nafta iga baxaysa ya isii daa dhaqan xume igama ee eh, meelaan u dhaqaaqaan waayabuu soo istaag waa u naxariis waa sii qultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahayow shaka xaajatan wa ciyaal nabi allo waa runtaae ninka xalay aan qabtay wuxuu sheegtay xaajatan baahi iyo waciyaalan maxas buu sheegtay iyo culays faraximtu waa u danqaday khallaytu sabiila wadadiisii baan ka wareego waa sii daayey faqaala nabig wuxuu uhi ama innahu qad kadabaka wasayacuud kolley ninkaas waa kuu been sheegay una kugu soo noqon doonaa been buu kuu sheegay saaxiib ciyaalla ma aha baahina ma hayso shaydaan wey laakiin waa soo laabanaya caawana waa ku soo haya waa muji min mucjizaati sal lay slm facaraftu waxaan gartay buu yidhi abarda annahu sayacuud nabigu marba hadduu yidhi wuu soo laaban doonaa inuu soo noqonayo waa gartay liqowli rasul lah sal lay slam rasuulka ilahi hadalkiisii baan saa yaan u gartay buu inuu soo noqonayo farasatuhu waan u cimal galay buui habeenkii markii la gaadhay yaan cimal waan u gaadmagalay buuhi lanna meeshuu ka soo gelahayay oo u diyaargaroobay farasatu waan u dhabagalay fajaaa waa yimid yaxu min aacaam isagoo raashinka wax ka qaadanaya ka darsanay faqultu waxaan laarfacanaka dhab buu la arfacannaka ilaa rasuuli illaah walee inaan kuu koryeelaya rasuulka ilaahay tuug baatay si gacanta laguu gooyo qaala wuxuu dacanii waraysiidaa go'an fa innii muxtaajun waa baahnahay wa calaya ciyaal xarurna waa saaran tahay xilkoodii iyo raashinkoodii iyo calafkoodii laa acuudu marna soo noqona mar dambe mar dambena soo noqon maayo faraximtuh mar labaad baa hore u danqaday fakhallaytu sabiila faasbaxtu faqaala lii rasuullah ya abaa hurayra maa facala asiiruk xalay ninkaad qabatay muxuu sameeyey muxuu ahaa muxuu ku yidhi maxaa idin dhex maray qultu ya rasuul allah shaka xaajatan waciyaalan horan baynu soo maray faraximtuhu fakhallaytu sabiila فقال inahu qad kadabaka wasayacuud xalayna been buu kuu sheegay wuuna soo noqon doonaa farasathu aalia mar habeen saddexaad baan u cimilgalay buu u dhabagalay waa sugay fa jaa haddana waa yimid yaxuu min aacaami isagoo raashinkii ka hoobsanhayo oo wax badan ka qaadanaya faahadtu dhabbaan siiyey calafkan waa kadabkii kugu dambeeyey rasuulka ilah ku kuu koryeelaya wahada aakhiru alaai maraatin tanna saddex u dambaysa weeye annaka tacuma aad sheegayso laa tacuud inaad soo noqonin uma tacuud waad soo laabatay maxaa saddex goor baa soo noqon maayo waad noo ag wuxuu idhi markan dambe way dhamaatay sheekadii fainii muxtaajun wa faqiirun saaxibu ciyaal wa bi xaaja shadiida dhammaatay waa inuu war kala keeno shayaan war kaloo ku baxsada inuu keeno wey ila filinka waa laisla fahmay filinka ibaa cunadi way dhalinyarada waxay dhihi jireen filinka gubay baahida habeen kasta raashin la hoobsan maxay tahay aad u buuxsan kii habeenka kubad baaba kugu filani dacanii buui fainii anigu ucallimku waa ku baraya kalimaatin aayadaan ku baraya weedhaan ku baraya biha rabbi kugu anfaco bal fiirsaada weedho waxaan ku baraya kugu anfaco qultu waxaa i maa huna buuri cilmigu ugu jeclaa iyo xadiidka iyo khayrka wuxuu warka dhan wuu iloobay kelimaadka ii sheeg buu wuxuu idhi shaydaankii idaa aweyta ilaa firaashika gogashaada u dheelmato tagto faqra aayat alkursi aayat kursi ahri fainahu lan yazaala calayka aayad kursi haddaad akhrido markaad gugasha tagto ka zuuli maayo waayi maysid calayka min allaahi xaafid xagga rabbiga inuu waardiya ka dul joogo ku ilaaliya kama zuulaysid buuhi aayadda markaad akhrido dhammayso caawo dhan ila xagga rabbi baa lagaa ilaalinaya malag baa ku dul joogaya walaa yaqrabaka shayaanu shayaanna kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa waagu baryo fakhallaytu sabiila odaydiisii baan ka leexday faasbaxtu waagii baa ii baryey faqaala lii rasuul اllah asiruka albaarixa xalay muxuu sameeyey ninkaad qabatay ninkaad qafaalatay asiir waa faciilu macnaa mafcuul ah oo ma'suur qultu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow zacama wuxuu sheegay annahu yucallimunii kalimaatin yanfacuni illaahu biha rabbi igu anfaay inuu ibarayo weedho rabbi igu anfaco ii sheegay fakhallaytu sabiila wadaysi baan ka wareegay qaala nabig wuxuu uhi maahiy kelimaadku ku baray uu kuu sheegay maxay qultu maxaan idhi wuxuu igu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika haddaad gogashaada tagtood inaad seexato aad doonto faqra aayat alkursi aayat alkursi akhri min awaliha xataa takhtima alaaya bilow ilaa dhammaad bilowgeeda ilaa aad ka dhammaysoaayadda ka dhammayso allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum weeye buu idhi wui aayaddaasu akhriyay nabi allow saasuuna iigu sheegay ayaddaasuu ii sheegay wa qaal lii wuxuuna igu yidhi xagga fadligeeda laa yazaalu calayka min allaahi xaafi haddaad akhridood ku seexato xagga rabbigay baa lagaa waardiyan oo dhowraya gaadh baa lagaa qabanaya walan yaqrabaka shayطaanu shayطaanna kuu soo dhowaan ma xataa tusbixa ilaa waagu kuu baryo faqaala nabigu wuxuu ihi amaa inahu qad sadaqa wawa kaduub oo fiirso meesha nabi maxamed baa kala xukumahayaati amaa inahu kolley buu hi qad sadaqaka run buu kuu sheegay qad sadaqaka fi hada alqowl inuu ku yidhi aata alkursi waa xirsi xidh waa lagu seexdaa ninkii ku seexdana ilaahay waa dhowraa shaydaan waa laga ilaashaa malaa'ig baa dhowr lagu waardiyeeyaa qad sadaqaka fii hada alqowl aayadkursigii waxa ku tacalluqay khayr iyo wanaaga wuu ka run sheegay shaydaan wahuwa kaduub waana been badan yahay asalkiisu beenaalo wey waa muftari cala allah waa kaadib cala allah waa kaafir mujrim weeye abulabaalisa weeye laakiin tan run buu ku sheegay nabigu wuxuu yidhi man taclab wuu yaabay saxaabigii taclamu ma ogtahay baa lay man tukhaaibu mundu alaain saddex habeenoo la soo dhaafay ninkaad la doodaysa marba aad qabanayseed ishaysaan abuhurr ma garanaysa taclamu ma ogtahay man tukhaaibu ninkaad la hadlaysay mundu alaain saddex maal habeen laga soo bilaabo saddex maal habeen ilaa saddex habeen ya abaa hurayra qultu la qaala daaka shayaan daaka shayaan nabi allow garan maayo muxuu ahaa waa shaydaan baa kolba hawl iyo cudurdaar beena ku baxsanhayay markuu u dambaysana shay dhaba kuu sheegay ninkaasi shaydaanb rawa bukhaari xadiidka bukhaari baa wariyey marka xadiidka waxaa ku jira fadliga ay leedahay aayat alkursi fadliga ay leedahay waxaa kaloo ku jira shaydaanku inuu qur-aanka yaqaan ibliis inuu qur yaqaan oo aayadaha qur-aanka yaqaan oo aayad walba nacfigeeda iyo waxay tarta aadamaha uu yaqaano waxaa kaloo ku jira ruuxu asagu aafe iyo balaayo kaleba ha qabee hadduu wax wanaagsan kuu sheegto insheegay in laga qaadan karo haddaad ogtahay wuxuu kuu sheegay inuu wanaagsan yahay culamadu waxay u deliishadeen xadiidka in ninka faasiqa ama ahlulbidaca maado saxanoo diiniyad aad ka akhrisan karto markaad og tahay wuxuu ku akhrinhayo in uu saxan yahay ood leedahay aqoon aad ku miisaanto maalan carabiyaad ka akhrisanaysaa waana mubtadic ama waa faasiq yacni maaddo aad og tahay inay saxan tahay waxna uusan kugu qarin karin in laga akhrisan karo sida shaydaan looga qaatay aayaatulkursi iyo nacfigeeda asagoo shaydaana wadaadda halkaas u daliishaday bimacnaa waxaa ruuxi ruuxii isuu suu dooniba u xumaadee wax wanaagsan hadduu inoo sheego waa ka dhegaysanaynaa hoostana waxaan ka leenahay faasiq baa tahay beenaalaa tahay mubtadic xun baa tahay wax wanaagsan buu sheego run baad sheegtaan leenahay isma diidayso ruuxu inaad wixii wanaagsanna tidhahdo waa runtaa hawraarsan aad jiraado xumihiisana aad weli aaminsantoodan ka zuulaynin isma diidaan hawshaa inaad aad u fahanteen bay ila tahay marka masaladaas ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jira maalka caamka ah iyo midka khaaska ruuxii xada waa isku xugub saxaabigu wuxuu le nabi maxamed baan kuu geenay si gacanta laguu gooyo hantida uu dhaxdayna waa hanti guud oo muslimiin ka dhaxaysa iyo masaakiin ta caamka waa isku mid qolina way ka murmaan waxay leeyihin nabigu wuxuu ku samayn lahaa lama sheegin waxaa kaloo ku jira fasaqada ahlu sharka mararka qaarkood inay bannaan in dowladda loo kor yeelo waxaa kaloo bannaan in la asturo suu abu mar walba u baahi sheegtay dhibaato u asturayey muslimiinta carruur in la asturo satru ahli lmacaasi ayaa ku jira asalkeedii markii hawshu ay ka sidcalayso kaa badato bannaanka timaado unbaa yaa la rafici karaa muhiimaddu marka xadiidku waxaa weeye aayatulkursi fadligeeda iyo cilmiga saxiixa in laga qaadan karo masdar aan marka horeba fiicinayn haddaad adugu wax kuu miisaaman yahay wadaad sufiyo oo mushriga hadduu wax wanaagsan sheeg maxaan leenahay run sheegtay laakiin mushrik baad tahay muftari cala allahi baa tahay in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wman yushrik biاllahi faqad iftara ima caiima aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun kullu mushrikin waa muftarin cala allah beenaalaa tahay mushrik baa tahay baan leenahay wadaad ictisaama hadduu wanaag la soo istaagin alxamda lilah u daldal waxaan leenahay hawshaas waa ka dhagaysan waa fiican tahay laakiin adugu mushrik baa tahay laftirkaadu isma diidayso tafsiir bay noo soo akhriyeen masaajid bay noo soo dhiseen tafsiirkuna waa fiican yahay masaajiduna way fiican tahay qad sadaqaka wa huwa kaduub masaajidday soo dhiseen way wanaajiyeen haddii ilaahay khayrkii aan lagu caabudayn qur-aanka idin soo bareen way wanaajiyeen hadday gabdhaha noo astureen way wanaajiyeen qad sadaquu fi dalik wa axsanuu laakiin islaamka may fahamsano wa jahalatun bilislaam shaydaan bay ku baab yihiin warkaa fahma adila yaabaysaan wax yar aan idiin taabto laba qodob saddex qodob ma sii xeeldheeraanayo mid hor waa idiin hormariyo horaan baa idin soo dhi masjidka sheekh cabdiqaadir lagu baryo iyo midka dimuqraadiyada laga taageero dadka joogaaye waa isku xugume hawshaasi ku cindan ee ku aadan ee ku maman baydku asagu haddii ilaahay dartii loo dhiso horaan xukumkiisa meelo kalean kaga soo hadlay ku noqon maayo taa ictisaam waxay aaminsan yihiin wadaadadoodu iyo madaxdoodu kutubtooda iyo maqaalaadkooda iyo muxaadaraadkooda ay ku sheegeen ruuxu gaalnimo kasta uu ku dhaco uu sameeyo ma gaaloobayo ilaa uu aamino inuu gaal yahay ilaa uu ogaado xataa yaclama inuu falkaani kufri yahay oo shirki yahay oo wuxuu ku jira gaalnimata ilaa uu ogaado si kastoo ugu dhufleeyo iyo meel kasta uu joogo weligii waa muslim caqiidada nooca waa caqiidatu zanaadiqa wax islaam sheegtoo qaba nin jaaxid la yidhaahdo oo zindiiqa asxaab alxadiidna ay ku ijmacaan inuu gaal yahay zindiiq ah ayaa jira xataa jahmnu soon sidaa ma qabo ahlubidaci salafku isku raaceen ay ku ijmacaan inay gaalan yihiin xataa ma qabaan sidaa marka inaad faantaan bay leetahay mushrigii ilaahay khayrkii caabudayey ee awliya allahi adeegta ku hayay bay leeyihin waa muslim ahlu tawxiid ah aakharana jannu ku dhuflaynaya waxay qabaan shirki iyo gaalnimadii ruuxaa ku dhacay ee uu sameeyey asagoon ka toobadkeenin buu aakhare janno gelaya rabbigiinna wuxuu leeyahay laa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih jaahilka mutaawilka shirkiga iyo gaalnimada ku dhuflaynaya biduuni towbatin hadduu ku dhinto wa min ahli janna ay taagan yihiin kitaabka qur-aankay beeniyeen waxay aaminsan yihiin haddaad muslimiin iyo gaalo dagaalamaya aad gaalada u hiiliso si walbood gaalo ogu horayso muslimiinta u baabi'iso weligaa gaaloobi maysid kurus mislasku garaac muslimkaa socodka gowrac gaala la safo difaac isu dhig weligaa gaaloobi maysid ilaa ilaa aad ictiqaadiso ood ayaga ogu hiiliso gaalnimo jacayl darteed ilaa aad gaalnimo ictiqaadiso ood kufriga yahuudiyadda iyo nasraaniyada ictiqaadiso ma gaaloobaysid waxay qabaan islaam iyo shirki baa meel ku kulmi kara kufriyo iimaan baa ruux ku kulmi kara kufri akbara iyo iimaan muctabara ayaa meel ku kulmi kara ayadoo midkood kale uusan burinaynin ahlulislaam oo dhan xata aljaaxid xata jahmin safwaan xata azanaadiqa allacaa'in wax qaba ma jiro gaalnimo iyo iimaan baa meel ku kulmi kara oon ayaga ka ahay shirki iyo islaam baa meel ku kulmi kara wax qaba ayaga aan ka ahay markaan idin leeyahay waa iskugu ka yimid howlahaasaa jira wadaadow hadda ka hor maxaad u sheegi weyday intaas waa intaan idinku daynayo maxaad u sheegi weyday kulbo habeenkan hadlahayo iyo meeshaan marayo aqoontayda iyo xogtaan hayay ku xidhan tahay habeen walba xogtaan kaa hayo iyo wixii iisoo kordha wacallamaka maa lam takun taclam wakaana fadlullahi calayka cadiiman bay ku xidhanta intaa inaad fahanteen bay ilatahay axmed bn xambal imam lsuul waljamaaca ayaa jahmiyadaha ee alqaa'iliina bikhalqi اlqur'an waagi hor dhihi jir lama takfiirin karo waagii dambe markuu adilo badanna helay xogna helay wuxuu soo istaagay ayagu waa gaalo ninkii dhihi waayo waa gaalana asagaa he asagaa gaala abu xaniifa sidaasoo kala qabsatay lama takfiirin karo iyo waa gaalo baa iskugu xigtay fi masalatin waaxida maxaa xasan shaybaani baa sidoo kale xogta kolba ururada iyo duruqda aad ka haysay ku xidhantaha iyo aqoontaada kolba meeshay marayso wax colaysa anigu u ma jiro hadda kahor baa difaaci jirtay oo meeshay ii taagnayd miyaad fahatee hadda warkaan kaa hayo baan kugu xukumayaa berri haddaad fiicnaatana waan ka noqonayaa anigu waa idiin sheegay laa ataradadu fi taqdiimi اlmacluumati الصaxiixa laxdat اlcuhuuri calayha xogta saxan kolba xilligaan helaan dhiibayaa wain khaalafat lii ra'yan saabiqa aw asarat caduwa aw aqdabat sadiiqa hadihi qaacidatii ama cadow ha ku farxo ama saaxiib ha ka naxo ama ra'yi roon qabe ha khilaafto hawl ii taalla ma aha dhaqan culummo weeye markaas waan baabulka cadsadaa inaan caaliman ismoodaa marka hawsha aysaydin dhibin xaqaa'iqda fahma waxaan laydiin sheegaye salafiye aad moodaysaan suufiye ayaga ka liita salafiye ma waa shayaadiin jahmiyo jaaxidiin zanaadiqa weeye dadka waxaa aaminsan aa idiin sheegay afraadanu hadda kama hadlin nadariyaad iyo caqaa'id baan idiin sheegay cidda aaminsan xukunkaas ay leedahay hadda ka mar baan maqaalaad ka qoray warkaasaa u fahma sadaqaka waaba kaduub wixii wanaagay sameeyaan hawsha shaydaan weeye maxaan leenahay sadaquu wa axsanu wahum kadabatun muftarun cala allahi fii asli اdiini wاtawxiid hawlka saaha loo fahmo وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ روحي حفظية عشر آيات طبان آيادود من أول سورة الكهف طبان آيادو أهر سورة الكهف عصم وحالق دورة من الدجال بين بضنه بربغاندو إيا بين إيا كفر إيا شرك إن لحلديو wanaaga ummada lagu diro oo loo dacareeyo ninka ku caanbaxay iblis ibliis ah ee dajaal ahaa ayaa laga dhowraa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku yimid min aakhiri suurati اlkahfi toban aayadood oo suuratlkahfi u dambeeya ninka xifdiya waxaa laga dhowraa dajaal baa laga ilaaliya sida raajic min xayu riwaayana waa tobanka hore weeye fii saxix muslim markaan maraynay baan ka hadalnay riwaayaadku way iskhilaafeen riwaayada odhanaysa waa cashara aayaat cashru aayaati min awali suurati اlkahfi baa saxan min xayu riwaaya xadiidka abidardana iyadaa xoog badan xadiidkii nawaas ibnu samcaan fii saxiix muslim fii aakhiri اlkitaabna saasuu xoojinaya oo xadiidka waxaa ku yimid xadiid dheer buu ahaay waxaa ku yimid man ra'aahu dajaal ruuxii arka oo minkum saxaabada idin ka mida iyo muslimiintoo dhan falyaqrac calayhi fawaatixa suurat اlkahf xadiidka nawaas ibnu samcaan baa xoojinaya riwaayada ah tobanka ayadoo hore weeye ma aha tobanka dambe ninkii dajaal la kulma tobanka aayadaha u horeeya suuratulkaafi ha ku akhriyo dhibi maaye waxaa kaloo xoojinaya suuradda dhanba inay barakaysan tahay intaan aayadahan tobankaabaa la gaadhin xadiidka abi saciid cinda alxaakim waghayrihi man xafida suurata alkahf uma adraka adajaala lam yusallat calayh suuraة اlkahfi ninkii xifdiya kadibna dajaal la kulma laguma sallido suuraة اlkahfi shayaadiinta laga akhristaa barabagaandiya beenoo dhan baa laga akhristaa sixirkii jinkii insiga iyo isha la yskaga akhriyaa afar suuradoonu isku qabanno markaan mucaalijiinnahay bay ka tirsan tahay oon dadka u dhiibno ayadaa u dambaysa suuratu racdi ibraahim iyo isra iyo kahfi afartaa suuradood saliid yaroo zaytuna ama casara ku akhri ismari afartaasoo ku dhegaysa ama akhri xanuuno badan barbe kaaga caafinaya waqad juriba min almujarabaat wey dajaalba hadday foodu suuradda gelisay ma bidhikoolay u daahaysaa dajaal wax ka culus miyaa jira dajaal shaydaan iyo jin iyo balaayo gaal ka culus ma jiro dajaalna waa min ashayaaطiin waa min aljin calaa khilaafin asalkiisma bani aadama mise waa hawlo kale horaan hadda kor baan ka hadalna laakiin shayaaiin اlinsi waljini midkood un weeye shaydaan ka xunna ilaahay ma abuurin ibliiska weyn marka laga soo reebo nabigaana noo sheegay fitno muslimiintu ay la kulmaan ama sugaysa oo dajaal nabigu ka culus ma jirtuu yidhi fitanka dhan marka suuraddu daaway tahay kulligeed ilaahay ku barya isku daaweeya cajaa'ibta ku jirtaana keenaysa fidyada ilaahay rumeeyaa ku jira qisatu raqiim baa ku jira eyga hawshiisa baa ku jirta cajaa'ib rab iyo qudraatu rab iyo muslimiin la dhibay oo dul qaatoo sabray iimaankooda ku sugnaaday naalla dambe iyo cidhib wanaagsan laga siiyey baa ku jira dhammaadka suuradda gaalo kala baxeed ahlu khayr meeshay ku dambayn ahlulfitan addalaal oo dhan baa lagaga sheekeeyey marka tobanka ayad u dambaysana aad bay caja badan yihiin tobanka u horaysana sidoo kale waxba yuusan ku dhaafine xidilka abisiid intaad qaadato suuraddo dhan ba ka leef ilaa khayr wax kuma yeele maxaa la yidhi sharuu tooghay وcan بن cabaas radي الlahu tacaalى canهuma qaal baynama jibriilu qaacidu cinda الnabiy xilli uu jibriil nabiga ag fadhiyey baynama jibriilu qaacidu cinda الnabiy samica nabigu wuxuu maqlay naqiidan buu maqlay shanqadh gurigu markuu shanqadha naqiidka la yidhaahda inagoo hadda fadhina haddii meeshan saanqaafka inaga koreeya wax ku socdo ama qac laga siiya ama meelu jabto shanqadha ka yeedhaa naqiidka la yidhaahda naqiidan dhawaq iyo shanqadh iyo jabaq buu nabigu maqlay ama jibriil maqlay min fowqii dushiisa ka maqlay fa rafaca ra'sa madaxiisibuu kor u qaaday jibriil fa jibriil wuxuu yidhi haadaa baabun min asamaa'i futixa alyowm nabi maxamedow qacda aad maqlayso ee naga saraysa waa albaab maanta la furay hada baabun albaab weeye futixa alyowm maanta la furay min asama agga laga furay walam yuftax qad weligiina lama furin ila alyowm maanta mooyee hadda ka lama furin weligii waa xidhna nazala minhu malag malag baa ka soo degay albaabka isaga si khaas ah oo madaxweynuhu meelo gooni ka soo gala shararka xafladaha iyo meelaha la fadhiya meel gorigu ka yimaada ninka la weynaynayo dadkana laga dhowrayo malag khaas ah ayaa meesha ka soo degay malaa'igta wax dheer faqaala wuxuu yidhi jibriil haadaa malakun weeye nazla ila اlardi kani waa malag dhulka u soo degay lam yanzil qatu weligii aan soo degin ila maanta moyn fasallama nabiguu salaamay wa qaala wuxuuna yidhi abshir nabi allow ku bishaarso binuurayni laba ifaya laba nuur ku bishaarayso uutiitahumaa lagu siiyey lam yuutahumaa lama siinin labadaa nuur nabiyun qablaka nabi kaa horeeya adiga nabi maxamed calayh isalaat wasalaam maxay yihiin labadaa nuur faatixat اlkitaab kitaabka bilowgiisa oo suurat faatixa ah iyo wakhawaatiim suurat اlbaqara iyo dhammaadka suurat اlbaqara oo saddex aayadoo u dambaysa ah lan taqra'a ma akhrida nebi maxamedow minha min faatixati اlkitaab ow min khawaatiimi suurati اlbaqara xaraf kama akhrida bixarfin xaraf kama akhrida oo minha ka mida lan taqra'a bixarfin minha xaraf ka mida aayadaha u dambeeya suurat اlbaqara ma akhri ilaa ucطito waa lagu siiyaa xaraf duca xambaarsan rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطa'na ducooyinkaad aragtin haddee ikfir lanaa warxamna baa ku jira wansurna waa socotaa intaasoo ducaah ama su'aal ah ma akhri ilaa waa lagu siinaya uctiito waa lagu siinaya wixii ducaana waa laga aqbalayaa weeye xalafkii kalena waa lagaa awaabinaya xalafkan ducada ahayna awaab baad ka helaysaa midka ducadana waa laga ajiibaya uctiito rawaahu muslim annaqidu suuraة اlfaatixa fadliga ay leedahay iyo baqara dhammaadkeeda fadliga ku jira yuu xadiidku xoojiyey waanada idiin soo sheegay halkan xadiid aan ku daro saan ugu joogsado bifadl wuduu bal qur-aankan israacino baabu istixbaab اlijtimaac cala اlqara'a wuxuu baab yahay inay la jecel iyo sunno tahay qur-aanka marka la akhrinayo in laisu yimaado lagu kulmo oo la wadaago oo laisu meeriyo oo la kala qaato oo la barto وcan abi hurata radi allahu tacaalى canh qaala qaala rasul ا sl ly slam wma اجtamaca qowm qolyo kuma kulmaan fii beytin guri min buyuut illahi ilahay gurigiisa ka mid ah beyt lagu talagalay qur-aanka in lagu akhriyo beyt loogu talagalay in lagu tukado masjida maalan yatluuna kitaab allah kitaabkale iyagoo akhrinaya wayatadaarasuuna kala miirsanhaya oo kala baranaya baynahum dhexdooda ilaa hadday jiraan qolyo meel ku kulma oo kitaabka rabbiga akhrinaya oo kala baranaya ilaa nazla calayhim sakiina xasilooni baa ku soo degta wakhashiyathum araxma naxariis baa hadhaysay iyo naacaw min allaahi ah waxafathum almalaa'ika malaa'ig baa hareerayso isku geedaanto hareeraha ka istaagta wadakarahum allah ilaahay baa ku sheega fii man cindahu dadka agtiisao malaa'igta ah yaa loogu rabbi ugu faanayaa dholatus lagu samaynaya idinka keligiin baad moysan inaad xustaan ood i weynaysaan addoommo dhulka jooga oo bini aadan oo dacafo bashara ayaa sidaa ii xusahaya kitaabkayga akhrinhaya kala baranay ku dadaalaya ma aha keliya malaa'igay keligiin intay xustee allanima ii aqoonsan baa lagu odhanaya taa waxaa lagu caddaynayaa darajada iyo fadiga ay dadka muslimiinta ah ay leeyihiin rawahu muslim mahadhadu waxaa kitaabka rabbiga laga warqabo ha loo dadaalo ilahan laga cabsado wallahu subxaanah wa tacala aclam